soo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h markale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha tobanaad ee oktoobar sannada labadakunsadeabaatanka barnaamijka falaqaynta waxaan maanta ku eegi doonaa xubnaha ka tirsan al-shabaab ee isku soo dhiiba ciidamada dowladda habka la marsiiyo ee baaritaanada ah in ay kooxda ay kasoo goosteen ama ay yihiin kuwa iyaga weli u shaqaynaya oo sidaas ku doonaya inay ugu milmaan hay-adaha dowladda sidee looga hortegi karaa maxaase keena in xubno ka soo goostay al-shabaab la dallacsiiyo oo darajooyin sarsare la gaarsiiyo iyadoo aan la hubin in ay kooxda xiriir ay la leeyihiin iyo in ay ka soo dhammaadeen mawduucaas ayaan ku eegi doonaa saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah oo mar kale iyo falaqaynta buuqsan dadkiisa markuu jeejey intaan jeel ugu xinayni agtoodaba yaysan joogsan dadkiisa markuu jeejey Jinkiya jaankibaas, iblis ku jaray. cerquillo se dio. cajabka jiniyo jadi kajabai mahan la jecla jabka maxaa la jecla jabka agaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno waxaa muddooyinkii dambe kordhay isu soo dhiibitaanka xubnaha ka tirsan al-shabaab iyadoo maleeshiyaad fara badan ay isi soo dhiibeen bilihii lasoo dhaafay waxaana sidoo kaleeta iska soo dhiibeen gobollo badan oo dalka ka mid ah oo dhaca koonfurta bartamaha soomaaliya haddaba maleeshiyaadka ka tirsan kooxda al-shabaab ee isi dhiiba hanaanka loo maro in markaa la hubiyo ma tahay tii mudneyd amaba arrin saxa ah ma tahay hanaankaasi sideesa loo baahan yahay in loo hubiyo shakhsiyaadka ka tirsanaa al-shabaab ee isi dhiibay yaase u fududeeya in ay darajooyin sare ay qaataan xubnahaasi maxaa ka dhalan kara in darajooyinkaas la siiyo arrimahaas ayaan ku eegi doonaa falaqeynteenna waxaana eh, aan wax ka weydiiyey umurahaasi cali maxamuud eh, cadow cali jawhar oo ka faallada arrimaha amniga iyo siyaasadda horta alxamdulilah wasanalah wasalatu wasalaa rasulla nabadiidka istiraatiijiye inta badan ka tahay eh, soo dhiibista waxay ka tahay istiraatiijiyo oo macnaha mararka qaar cadowgu wuxuu samayn karaa inuu makaalin ku laqsiiyo oo kugu darsado xubno ama official ah ama aan official ahayn macnaha toos ah ama aan toos ahayn soo dhiibistoo kale marka awalka horeba waa isku dayaan inay meel kasta wasaarad kasta oo ciidan kasta tababaraba dad ay ku darsadaan si ay xogtii iyo waxay ula socdaan oo insider wax layihahdo gudahaaga inay ka adeegaan dhibaato ku sameeyaan laakiin midda soo dhiibidda way ka bedelan tahay eh, inta badan haddayna goob dagaal isku dhiibin ayna qoryaha madaxa ayna saaranin Eh, markaas taasa lahaa isdhiibid laakiin isdhiibidda oo lasoo lasoo laymiyey oo dad kasoo shaqeeyeen lacag iyo wax lagu keen la keenay inta badan waa khayaamada ku jirto oo waad waxaa dareemaysaa hadda marka ugu dambaysa sargaal dhan oo sare intuu wax baabiyey oo gadaal cadowga dawladdii dhabar ka toogtay yuu baxay marka soo dhaweyn waa waa dagaal istaraatiijiya kamida dagaalka xarro cisaabaadka waxay ugu yeeraan ama dagaal daanyaraadka marba meel tag marba meel aad way issoo dhiibanayaan waa noqonayaan marka dawladda waxaan dhihi lahaa ka haka aaminta ninka hadii uu ayaga soo galaabtay oo dakana saxa ka soo galay uu saraakiil soo baabi'iyey keliya la aamini karaa keliya inuu waa isdhiibaa yidhaahdo berine marka xidiga la siiyo xoolo la siiyo wax la siiyo una qabo wax maaragtay waa waa khayaamay nagu tahay marka horeyba sidaan oo kale hadda eh, waxaa dhacday oo kale in xubno kasoo goosta al-shabaab oo kale mar kale inay xiriir la leeyihiin ay dowladda ku tuuntay iyadoo weliba qaarkood ay baxsad yihiin oo hadda ay ka baxsadeen iyadoo ay saraakiil yihiin oo xilal iyo darajooyin haya sidee marka looga feejignaa karaa arrinka noocaasa waxaa looga fognaajira karaa karaa wixii mashruuc soo galo sidooda mashruuc ay ku dhamaadaan dadkan ayaga hadda dib hadii loo baaro dowladda iyo ayaga xiriir toosa ma leh ina xildhibaano ama beeshiisa ka soo jeedo ama rag beeshiisa kasoo jeedo dad meesha soo jeedo ah, waxay leeyihin waxaan dhamaynana qandaraas ninkii hebel hebel ahaayo ayaa soo goosanayo yaan soo dhamaynayna saasaa lagu soo dhamaynaya la keenaya marka mashruuc wuxuu ku bilaado mashruuc ku dhamaana hadhowna marka uu hub iyo gaadiid iyo wax kaa taabto sidaasoo kale baxsad noqonaya xogti iyo update ugu dambayso cadow kula dagaalaysa aad qaata uu kaa helo dib u kaaga laabanaya laakiin isdhiibkaan ku yihahda hadii uu yahay isbiil baa dagaal ku qabatay ee aad maxkamad saartay ee aad dembi ku weysay ama cafis dawladeed oo helay oo aad xaraysatay isdhiib baa layihahdaa isdhiibka kaliya waxaa layidhahda haddana idoon dagaal iyo ololo aadan ku jirin mid ninkii maaragtay is u naco caqiidadoodii naco oo ka hadlo oo weliba si cad u hadlo mediaha ka hadlo isagoo meesha joogo ama ayagii soo wax soo gaarsiiyo oo aad hubtid inuusan u laadan karin xiriir uusan lahayn laakiin nin asaga khudba sare lagu keenay oo aad soo xaraysata faraha gashatay beriino xili laleeya way caddaataas waayahay marka waxaa dhacday dhowr goor in xubnay kasoo goostay al-shabaab aan xitaa la marsiinin nidaamka dhaqan celinta oo hay-adaha dhaqan celinta aysan marin si toosana ay u galeen magaalada bal kuwaasna ka waran marka laga soo tago kuwa xilalka loo dhiibo iyaga halistoodaba wata waxa waaye sideeda macnaha soomaaliya qabiilka waxau ka yahay waxyaabla ka yahay qabiilku waa fiican ya laakin waxyaab loo yahay qofka ku qabiila ee nin sare ee meesha jooga amaba meel xil sare haayo wuu sahlayaa inuu asagana ku faano lacag yarna ku helo uaa dawlada hebel hebelaa usoo goosanayo ee uu ka galo project waay waasaan kuu sheegay mashruuc hadday ku bilaabato mar walba dhibaatay keenaysa hmm. waxa keliya looga badbaadi karo waxay tahay qofkan ha is cadeeyo maa lahum wamaa calayhim waxa lagu leeyahay iyo waxa uu leeyahay iyadoo loo kala cadaynayo ha ka soo geysta dhibaato ha ka soo geysto oo una laaban karin rag baa waxay soo dileen saraakiil soo baabiyo shabeellada soo baabiyo soo laabteen ilaa haddana way shaqeeyaan eh, hebel iyo hebel madhaha dhal cabsi u shaqeeyaan waa oge dad sidaasoo kale isu soo dhaqay ha yimaadaan laakiin eh, iyadoo sidaasoo kale asoon eh, soo gelin godob amaba takano uu isu dhiibo maxaa ka dhalan karaa waxay noqonaysaa macnaha mar adigu inaad heer ilaa bixasbi axwaal aad aamini kartaa biyo si kastay wasan u yihiin dab waadami karaan laakiin xogta asaga waa inuu soo maro ugu sano xog bes laga soo qaado meel isaga xareysnaado kadib tababar la gelsho adiga anada fifteen days inay sii jiraan cudurkan lamaba ogaba laakiin dhibaatada waxay keentay shan bilood dalaacsiiska iyo halbiri generaalka iyo corneela hore laga siiyey dhibaatadu meesha si ka taagan tahay sidaadaba maamulka gacmaha haaya haday iska jiraan nimanku waa biniaadan annagoo kalena ma khiyaamade kara dawladu laakiin wixii haddii loo khaldaayo in hebelaa yimid garaadada hore kasii horaha ka dhaaqa la leeyahay maalin walba way dhacaysaa inuu fakad iyo baxs iyo dhibaatadaas ay taagnaawaya lacagaa lagu bixiyaa sarindii xebadaa jirto dhaqan celinaa jirto ilaa lix bilood waay qofka waxaa la rabaa sargaal haduu ugu yaraan saddex sano in lagu soo shugaayo toddoba sano lagu shugaayo fires lagu shugaayo laba biloodan uga saaray kabacdina waxaan siiye xidigo wax socaaya maa maxaa diidaya marka in xeer laga soo saaro inaan xidigo iyo xilba loo dhiibi karin ama xidigo lagu tixi karin xilna loo dhiibi karin maxaa diidaya intii ay wax si ka noqonayaan maadaama is-aaminaadii ay yartahay tahay amaba haddii ay noqonayso in wax loo dhiibo in muddo ah lala socdo oo hay-aduhu eh, sirdoonku isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa qofkan iyo halka uluku leeyahay ilaa ay hadda dadka wax wax haleeyey amaba eh, dawlad sidaa hadda sheegta baxsadka ahay ama dhibaatadan meeshan ka weejirtoo dhan waxay ku tiirsanaayeen dad dawladda cadeerka ah eh oo xoog leh marka xeer eh, soomaali waxaa waaye ku dar iyo dhin meel kaleeda ha jirto dad oo waa dawladda cadeerka oo xoog leh qofkii kusoo galo mar walba qaladkan wuu sii dinayaa in lasoo saaro wax diin male wasaarad garsoora jirto wasaarad kale waxaa jirto cadaaladyadaa jirto waday leedahay ceel araggaxisaa jiro lasoo saaro way soo saari karaan laakiin shaqadii maan u qabanayna waxaan u sheegaynaa keliya gorilla waa dadka soo dhiibo ama dagaaldanyaro dadka isu soo dhiibo waa dadku dhibaateey rabo soomaaliya ka faajigno dhibaato dad diinsan rabo waa dadka isusoo dhiibo ugu yaraan ariqale ma naqon karo are xoolajid ma noqon karo waana iska qofkaan hadii uu ariqal mar bartay oonu ariga ari uma dhiiban karto dadkaas marka isoo diibay waa dad oo dhaqada looma diibi karo sidaasoo kale dad jir lagama dhigi karo waaya marka dadka ka shaqeynaya in dadkaas la sii daaya iyaga maxay mudan yihiin oo dawladda looga baahan yahay in ay eh, ku dhaqaaqdo si corruptionka mas-uuliyad damaanad xataa damiin xataa ma maqlaysid waxaa ma maqlaysid hebel a soo dhiibay ka damiin aha xataa maqli damaanad buuxda ha qaataan ha isku qoraano meedigu waa ogaada bulshada ha ogaato hebel hebel abuu sambul oo ishi soo dhiibay inuu wasiir hebel hebel mas-uul ka ahay hadhow dhibaato haday dhacda wasiirkaasa ka mas-uula mas-uuliyad waa ayaga sidaada maalhawma ale mas-uuliyada lagu shaqeeya qofka aad keenaysa dawlada qaranka iyo aad kusoo dhexminayso ee aan xabsi ku jirin ee waa issoo dhiiba aad ku faanayso waa in adiga mas-uuliyadiisa qaadan karto haddii mar mas-uuliyad lagu xisaabtamo oo wixii ah, qof kale wuxa uu geystay u qowlaynayo qaar nooma dhacaayaba qalad meesha keliya loo kontarol waa mas oo la haye ama ciqaabaad leedahay ama dalacsiinaad leedahay saasi qofka soo qaaday waayo maaha shabaabka inaad dalacsiihay qofka keenay hadduu qof sax oo xog iyo bulsho oo dagaalka wax ka bedelay wixii baabiye ou keeno abaalmarin uu leeyahay taageerdaa xusayso haddii uu qof keenay mas-uuliyad macnaha makaalin oo dawlada la siiyey markaas ku jiijiiday waana asaga wax laga qabto marka qorshahan ay kooxdu u adeegsato dadka isu soo dhiibaya iyadu ha ahaadaano qorsho ay wadato oo ay qofka kusoo shubayso oo markaa qof iyada u shaqaynaya uu yahay maxaa diidaya in dowladdu qorsho noocaas ay la timaado oo ama iyagana ay sidaan oo kaleeto ugu dhex darsadaan kooxda rag la shaqeeya ama raggaas rag ogaan kara ah oo xeelada ay isticmaalayaan mid ka duwan isticmaalayaan naqan kara su-aal fiican waaye laakiin dawladu waa dawlada jabhad ma ahan sidii jabhad ha u dhaqanta dhihimayna laakiin waxyaaba kalea u furan ciidanka qaranka oo kale wuxuu leeyahay saxan wax layihaahdo mafahan saxan buu leeyahay laakiin iyadoon jabhad eh, aan kaa dhex military intelligency mm. uu leeyahay oo duuti intau noqda loos ku dhex karo mafahan maha keliya xataa inuu u baahan yahay inuu shabaabka sida noogu darsanayo dad intuu asaga u darsaday camaamada xirtaan ee galaan uma baahan ma waxay u baahan tahay keliya military intelligence oo shaqadiisa qabto fahankii ay meesha tagaan waxaa la qabanaayana operation laga dhigo operation xariyay leeyihiin military l waxbay leeyihiin xarahaas albaabkeeda ninka wuxuu kugadaayo oo military intelligence wuxuu ku cadeyn karaa inta xeradaas gashay inta qofoo ku jirto qaabkaad u baabiin laheed kadib haddana kooxda sahankaa ah meesha tagayso caawa takbarka lugeynayso sideed saac meesha isku gaadaamayso caawa sagaal saacna hawsha fulinayso ayaga laakiin xagul cisaabaan taas subax kasta dawlada hmaway ku fuliyaan waxaa dhan dhibaataa uma baahna hadii dawlada militariga waajibkiisa qabsanayo oo military intelligence iyo maxaa qaybtii sahanka ururki sahanka ururkii garaaca oo hoobiyaasha iyo wixii qaadanayo ay macnaha urur walba wuxuu leeyahay uu isticmaalayo istraatiijiyad dawladeeday ku shaqayn kartaa way ka fududahay inaad af ku darsato uma baahnid inaad macnaha eh, rufyaan isku darsato uma baahnid xogta soomaalida waa sida ugu fudud shayga lagu heli karo oo keliya qof ka mida magaaladaas mid ah kamid a ah hadaad ganacsado ka tahay xogta qofka waad soo heli kartaa cali maxamuud cadow cali jowhar oo ka faalada arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay xubnaha ka tirsan al-shabaab ee isku soo dhiibay ciidamada dowladda hanaanka loo maro waafajinta in la hubiyo qofkaas oo kooxda si toos uga soo baxay iyo weli inuu ku lug leeyahay iyadoo horay xubno kasoo goostay al-shabaab oo ciidamada ka mid ahaa ay dib u goosteen sidoo kalena ay dowladdu sheegtay in la baadigoobayo xubnahaasi agaag saaxiibayaal falaqeynta wararka ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa idinkaga imaanaya qeybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan isla sii gaarayna markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war maanay ninkii cadowga kala gaabiyee gooyay xididkiisa ama guluf ku qaadiya dagaal looga helay guusha iyo kii gargaarka u noqdee siiyey garab buuxa soomaalidu inay kala garteen goortaan la ogaaye qof walbaa garaadkiisa hadalgabayna waa kii war wejiga labaad mar horan baloog saarnay war mahawar shiishaa dhimatay warshabaab heesay waxay yidhaahdeen hurdi weyno hadhsan weyne xagga xasan shiikhna nooga haraya xabaasha waar waxaa kaloo la yidhi soocon weyno joogsan weyne xagge muusow noo raraysa war weli kaaleedhay fidhiye waayney ka hawayney lafta garenow fiiriyaase war waxaa kaloo layidhi wanku doonno kugu dalle xagga deniyow noo diraysaa war waxaa kaloo la yidhi hari waayo joogsan waaye xaggee qoorqoor loo sitaayey war waxaa kaloo layidhi axmed joogto tagi weyse goorma jubbaland fasaxay aryaanaha waxaa kaloo la yidhi cali eh. jawheer fadhi maahe gormaad eh. hiiraan xalli haysaa war kalamaanay war ma haysiine eh. guugal wuu shan iyo labaatan sana jirsaday adduunkan waxaa la isweydiinayaa su'aalihii ugu yaa badnaa ee ay dadku weyddiiyeen waxaase ugu siiyaa badnayd sanadkan la soo dhaafay kuwii la weyddiiyey waxaana ka mid ahay sideen uga badbaadi karnaa duqaymaha diyaaradaha halkay soo marayaan hubanta macawiisle iyo ciidamada madaxweynuhu goormuu ka laabanaya dhuusamareeb ceelbuur ilaa goormayn sii joogi doonnaa mustaqbalka bu'aala xagow ku dambay doonaa waxaase jiray su'aalahaasi qaybtood oo cabsicabsi loo arkay waxaana ka mid ah amiirka lacalla haddii la qabto muxuu sheegi doonaa xarakada shabaab haddii soomaaliya laga saaro intay ugu fududoo ku noolaan karaan raggii qaraxyada loo diyaariyey haddii qalab loo waayo siday wax u dili karaan iyo su'aasha ugu dambayso ahayd madaxda xarakada midkii la qabto muxuu la kulmi doonaa muusow goglaha maxay u weydii waayeen kuwii muslimiinta masaajidda ku laaya aaqira halkay ku dambaynayaan waardalabo goblaha xaggaa laga galaa war xarakadu waxay war dhammeeyeen markii ay dhaheen hurdi weynow harsa weyne xagge xasanow ku haraysa madawiinaha weliba erey inta joogtaan arligeenna hubka dhiga oo haysalaagina hadii kale hooy wayshelayna aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi ow dagaalkiiyo dardaargaala dadbaasgadalka dabciyan dagaalkiiyo dardaargaala dadbaasgadaalka dabciyan cabdillow waxaan ku soo xasuusta dadka baasoo dagaalka gadaal ka dabcinayee macawislaydi ceeldheer ka soo baxday waxay ku eedeeyeen inay sabab u ahaayeen xildhibaan xusul iyo xildhibaan yaasiin faray shiryo badan oy tiriyeenna waxaa ka mid ahay xusul iyo xildhibaan farey miyaa ku xirmay xaaji roog war bulshadaan dharanayso cadowga maa dhaleeyo haddaan bayd ku idhaahdo cadow sii burburaayoon wax u soo badanaynin oo godad ay barraxdeen iyo booraankuugu gasaysan baryawaa la sugaayoo adigoo birta saarin boorka aad kicinaysiyo bootadaadiiyo dhaarta baqadaada darteed bartaas uu ku go'doomay baahi wuugu dhintaa baxsan maayo ileene waar walla weynay nimanka ma iska daynaysaan naga kaxaynne <laughs> deehaayo jilil ankisheeniyo markii horeba biyaayi maane waxaa la yidhi shaqooyin badanoo soomaaliya caan ka ahay waa burburan ilaa hal shaqa maahan maahane halka shaqay soo hartay waan idiin sheegi doonaa inta buburtay ee wax lagu helayn haddaan idiin sheego naxli designer qabyaala driver qarax meker laaluush beyer kalageyn editor ben reporter iskudir writer mashruu teker tuhum believer soomaaliya ataker bulsho divider suldaan nominator colaad cambainer bob collector dacaayad deliver wanaag refuser danyar killer jago luuker ganacsi kolabsar qaran karashar xasarad balower iyo isniidaamin dairector waa cabdikuusa waxaad ka tagtay wadaniyad baanbaana war warkaa ku soboodina halka shaqee hartay waa xoraynta dalka qof kastana waa u furan tahay oo shahaado iyo shuruudo adag iyo rekomendation uma baahna miya ubow xildhibaan dambiina lagama rabo miya xitaa barbaso laguma weydiinayo war fonti ama lagu qaybinaya cabdikuusaw nacamleey remover maynka dar wayti arya anaa ku daraahe arrimuhu ayaa maahan Eh. ma ahaasay ahaa jireen eh. arrimuhu ayaa maahan eh. ma ahaasay ahaa jireen warbow dagaalka waa lagu wada jiraaye iyagaa iswaalo waan toobi waaye shabaabkii war baa galay iyo weerar joogtaa waana lagu wadayaa ilaa iyo waaweynka loo tago waana looma kala hadha hayay ka soo kacay hayay hayaay shabaabkiiow hayaay fariimahaasi iyo xubintaasi kalama waxay u dambeeyeen barnaamijkeeni falaqayntood kala socoteen idaacadda kulmi ee magaalada muqdisho barnaamijka midle ayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo